alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin bima carafa almusanifu raximah allahu tacaala ashirk shirkiga muxuu ku qeexay musanifku fi lmatn shirkiga muxuu ku qeexay haye miydaan wada garanayn matnigay ku taallaa haye dacwaة gayrihi macahu ayb الshirku fi lugaة اlcarab carabi maxay shirki u taqaanaa haye fadl balankeeni madlod an yakuna الshayء bayna اثnayn faakar laa yanfaridu bihi axaduhuma inuu shaygu ka dhaxeeyo laba iyo ka badan oo midkoodna aanu gooni la ahayn bimacnaa shuraka ay ku yihiin shirkigu macnaha ama ugu soo arooray qur-aanka wadaaga shay la wadaago aye wa ashrikhu fii amri sharcan maxay shareecadu shirki u taqaan ama ku sheegtay haye fadl nacam qum qum waa did tawxiid de haye tacriif tacriifkiisu muxuu noqonaya tawxiidka u ka soo horjeeda waa runta ah, bimacnaahu lcaam shirkiga marna macnaa caama loo isticmaalaa sida ah, qeybihiiso dhame hoos imanayaan ashirku fi rububiya ashirku fi luliya ashirku fi lasma sifaat marna macno khaasa loo isticmaalaayo oo ashirku fi lcibaadowna sida tawxiidkaba mar macno caama loogu isticmaalo oo qaybihiisoo dham ay hoos imanayaan tawxiid rubiya tawxiid luluhiya tawxiid asmaa sifaat marna macno khaasa loogu isticmaalo su musanifkuba sameeyey oo ah tawxiid lcibaada marka ashirku bimacnaahu lcaam waa maxay sharcan aye jaclu shayi min khasaais اllahi wa xuquuqihi ligayrihi waa shay ka mida waxyaabaha ilaahay uu la gaarka yahay oo sifaat rububiya ah iyo alasmaa wasifaat iyo xuquuqdiisa sida in kelidii la caabuday inuu xaq leeyahy xaq ullahi cala lcibaad an yacbudu laa yushriku bi cid kale loo yeelo marka maxaa soo gelaya ashirku fi rububiya iyo ashirku fi luluhiya iyo ashirku fi lasmaa waifaat ashirku bimacnaahu lkhaasna waa maxay waa ashirku fi lcibaada haye fadal nacam jaclu shayin min alcibaadaati ligayr illah jazaak allah waa cibaadaad kamid ilahy cid in loo yeelo asamcaani muxuu yihi shirka qeexe falshraaku billah huwa an yujmaca maca allahi gayr اllahi fima laa yajuusu ila lilah waa in ilaahay cid kale laga dhaxaysiyo wax ilaahay mooyaane cid kale aan u banaanayn waay walihaada mushrikiintu marka naarta la geliyo shirkigoodii maxay ku sheegeen waa ataswiya bayn allahi bayna khalqi ilaahay iyo khalqigiisa in la maseeyo la sino waxay yidhaahdeen tallahi in kunaa lafii dalaali mubiin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin ayib asuaal hal kaana taswiyatuhum lilmakhluuqi biاllah fii kuli shay makhluuqaadka ay caabudayeen iyo ilahay wax walba miyay ka sameeyeen taswiyatuhum fima fima kaanat fi lcibaada ayay ahayd walihaada shirkiga miyaa loo shardiyaa hal yushtarau fi shirki an yactaqida fi lmakhluuqi macaani arububiya ifaat rububiya shardi tay shardi ma makhluuqan inuu ifaatkii rabi leeyahy inuu ictiqaadaa shirkiga shardi ma inuu ifaat rabi leeyahay ictiqaada miyaanu ictiqaadin mar haddii wax ilaahay subxaana wa tacaala uu la gaar yahay uu cid kala siiyey waa shirki albaydaawi wuxuu hi markuu aayaddaa fasiray id nusawikum birabbi اlcaalamiin ay fi istixqaaqi اlcibaada markaa cidda tiri shirkigu waa in la idhaahdo ilaahyaa jira waa tacriifkaas tacriif qaasira wey waxay idhahdeen ilaahyaa jira mayaanu odhanin mar hadduu cibaadada ilahay cid aanan u leexiye waa shirki waaye nebigu calayhi salaatu wasalaam shirkiga muxuu ku fasiray xadiidku darsigii shalaygu ku jire haye an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay cid la sinto la masayso iyadoo ilaahay uu ku abuuro cid kula abuurtay aani jir marka niddan fi rububiya waa shirk niddan fi luluhiyati waa shirk walcibaada niddan fi asmaai wasifaatna waa maxay waa shirki walaa yushtarau fi shirki an yajcala lilahi niddan fi kuli shay shirkiga shardi uma aha oo la odhan maayo qowlka ama ficilku shirki noqon maayo ilaa uu makhluuqa ilaahay dhinac walba kala simo shardi maa taas bal hadduu xuun kula simo ilaahay ula gaar ahaa ama xaqi ilaahay muxuu noqonaya shirki buu waayo risaalada afraad oo ah waxa weeyaan ah, lub kitaab wa mawduucuhu alasaasi maxay ka hadlaysaa risaala raabica maxay ka hadlaysaa alusuul athalaatha ida qiila laka ma lusuul athalaatha alati yajib cala linsani macrifatuha muxuu su-aal uga dhigay musanifku calى siiqati su-aal muxuu ugu keenay haye fadl qum qum liyaciyaha litanbihi الsaamic liyaciyaha ay liyaxfadha wayafhamha su-aashuu ku soo jeedinayaa qofkaa dhegeysanaya si waxa la sheegayo uu fahmo hal hada min asaaliib الtacliim الnabawiya in cilmiga qaab su-aal ahaana dadka loogu bandhigo marka hore yaa tusaale u keenaya haye xadiiثu mucaad ibnu jabal tadri ya mucaad ma xaq اllahi calى اlcibaad wama xaq اlcibaadi calى اllah wakadalika ina min الshajari ina min الshajari shajara يشبه muslim fama huwa dhirta waxaa kamida buui nebigu geed qofka muslimkaa shabaha xagga nafciga iyo waxtar badnaanta geedkaasi waa kee fawaqaca annaas fi shajari اlbawaadi qofba geed buu ku sheegay markii dambe nebigu alay slatu salaam wuxuu yihi waa annakl shajarat اnakl waay alusuul markaynu doonayno inaynu qeexno waa jamcu aslin soo maaha alasl waa maxay ma huwa alaslu aye ma ynbani caleyhi hayru ama ma yubna caleyhi hayru wاlbinaau qad yakunu xisiya waqad yakunu macnawiya famin albinaءi اlxisi asl اljidaar wa min albinaءi اlmacnawi asl اddiin aladi huwa الtawxiid ayb alusuul athalaath alusuul athalaatha xaguu ka keenay musanifku muxuu saddexdan usuul ugu magacaabay horta haluu ka keenay intaynaan gaadhin limaada samaa hadihi almacaarif الthalaath bismi اlusuul saddexdaa macrifo macrifat اlcabdi raba macrifat اlcabdi diina macrifat اlcabdi nabiya muxuu usuul ugu magacaabay uhi alusuul athalaath adoo macnihii luqawiga ahaana daymoonaya haye fadal saddexda diintay ku koobayn n diintaa saddexdaa ka kooban dheh lianna alusul hiya hiya alusul alati ama hiya alumuur alati yarjicu ilayha addiin wa madaaru liana addiina kulahu yarjicu ilayha wa madaaruhu diinta oo dhami saddexaasay unoqonaysa diinta oo dhanna saddexaasaa dhexaad u ah ay ku wareegta lana diina kulahu yarjicu ilayha wa calayha he madaanu saa awgeed buu usuul ugu magacaabay ayib waa saddexda qabriga laysku weydiinaya soo maha taasaa tusinaysa inay diinta o dhami saddexdaa u noqonayso yaa haada man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka yaa keenaya daliil min alqur'aan iyo daliilu min aلsunna oo saddexda macrifaba lagu sheegay fadl nacam haye nacam rabbana aamana bma anzlta rabana aamana bima anzlta wاtabacna الrasuul faktubna maa haahidi saddexda kasoo saar saddexda macrifo macrifatu cabdi rabba alay kaga jirta rabbana aamana bima anzaltana waa asalkii labaad macrifat cabdi diina watabacna rasuulana macrifat اlcabdi nabiya jaak اllah khair xadiidkuna haaqa bidaal haaqa man radya bالlahi رabا وبالإسlاam dيnا وبمحamadi رasuula rawah msلم ayb ayb ma hiy الأصuل الثaلاثة hadaba almacaariف الثaلاث اlatي yarjic إlayha الdiin وعalayha madaaru saddexdaa arimoode diintoo dham ay u noqonayso diintoo dhamina ay ku dul wareegeyso ay ka farcamaysaa waa maxay miyadaa wada garanayn qaaran garanin ba idin ku jira ya askar waaxid fi lxalqa mise jir baata kam cumrig da-daada waa inti saddexiyo toban isku daadhownaba adiga haye saddexiyo toban jir nin ka yari ma fadhiyaa xalqadda adiguna misaata ya labiyo toban markaa ninka waad ka yartay labiyo toban nin ka yar nin labiyo toban jir ka yar toban jira koobiyo toban jira sagaal jira me sheekha agari ya bna sulطan kam cumruk mise jir baa ta saddexiyo toban adigan isku dhoodhoona haye koob iyo toban yaa saddexdaas salun baad sheegaysaa wax kale maaha qof walba ay waajib ku tahay an yacrifahaa wa yactaqidahaa wa yacmala biha adiga adiga kugu soo ururtay sheeg saddexaas macrifaة اlcabdi rabahu wa macrifaة اlcabdi diinahu wa macrifaة اlcabdi nabiyahu jazaka اllah khayr ilahay ha ku barakeeya xafidaka allahu fi daarayn waay saddexda asal musanifku dakarahaa ijmaala uma tafsiila ma faaidatu dalik marka hore si duuduuban buu u sheegay faqul macrifat اlcabdi rabah wa diinahu kadibna macrifat اllahi iyo tafaasiisheedu ka hadlay macrifat diin iyo tafaasiisheeda macrifat nabiy tafaasiisheeda ma faaidatu dalik ma faaidau dalika haye reer burcayaa ka jooga xalqadda cida reer burci may joogta waaxid min burco reer berbera ya haye fadal limaada dakara اlusul halaaثata ijmaala uma fasala fiiha waayo tacliili dee sababe inuu fahmo shayga marka duubduub lagugu sheego maxaa kugu dhacaya dareen nocee ku gelaya inaad u hanqal taagto inaad tafaasiishiisa garato waay tusaalehaan waxaa lagu yirhi maraatib اdiini ثalaaثaة wahiya alislaam wاliiman wاlixsaan ijmaala baa lagu sheegay markiiba maxaa kugu soo dhacaysa mitl islaamku waa maxay maxaa looga jeeda iimaanka maxaa looga jeeda ixsaanka maxaa looga jeeda لأن النفس إdا cرفت الشhayء إجmالا تطلcat إلى macriفaةi تafاsيirihi naftu hadday shayga si guud u garato tafaasiishiisa inay garato ayay u hanqal taagta macrifa cabdi rabahu macrifadu waa maxay halkan macrifada maxaa looga jeedaa inu bimacnaa alcilm marka ma cilmi mujaradaba ama macrifo mujarada miya garasha un he waa garasho maxay koobsanaysa macrifa tatadamanu e inqiyaada e maxay koobsanaysa ya ibticaaf inqiyaadan wa inqiyaadan wama ibticaab waantow macna macrifa biاlqalbi watastalzim alidcaan walinqiyaad walkhuduuc oo markaad garato ilaahay subxana wa tacaala dee inaad ilaahay u hogaansanto ad u khuduucdo akaamtiisa ad aqbasho macrifada nafcigale waa taas waay hal yuusafu اllaahu bilmacrifa ilahay miyaa macrifo lagu sifeeya ama caarif miyaa la dhahda ilahay la soo ma caalim baa la idhahdaa limaada sababto ah maxay haye fadl a la la la ant ant a macrifada sida haalibkaa waa aqoonta uu jahli ka horeeyey ilaahayna subxaana wa tacaala cilmigiisa jahli kama horeyn ya walam yasbiqhu jahlu walaa yalxaqhu nisyaan jahli kama horeyn ilowna ma asalka koowaad ee usuulka saddexdaa ka mid ah waa macrifat lcabdi rabahu soo maha faidaa qiila laka buu ihi musanifku raximah اllah haddii lagu idhaahdo qof uu ku yidhaahdo man rabuka rabbigaa waayo faqul waxaad tidhaahdaa rabbiy allahu rabbigay waa macbuudka xaqa ah alladii kaasoo rabbaanii ikoriyey aniga warabaa jamiica alcaalamiin caalamiinto dhanna koriye binicami ku koriyey wa huwa rabbigay macbuudii weeye waa kaan caabudaya oo laysa lii ima sugna macbuudu mid la caabudo siwa aan isaga ahayn wadaliilu waxa u daliila ilaahay caalamiintao dhan inuu rabbi u yahay qowluhu tacaala weyi ilahay uhi alxamdu xamdiga xamdi oo dhami lilaahi buu usugnaaday rabbi lcaalamiin caalamiinta rabbigooda kulu man siwa laha mid kastoon ilaahay ahaynina caalamu wey wa ana aniguna waaxidu mid baanay min dalika alcaalami caalamkaa ka mida marka arabu lahu macaanin kaiira fii luqati اcarab arab luqada carbeed macnayaal badan buu ku leeyahy waqad awsalaha bacduhum ilaa arbacata cashara macnan ilaa afar iyo toban macne oo gabay ay ku ururiyeen bay culimada qaarkood gaadhsiiyeen macaanida alrab uu ku leeyahay fi luqati اlcarab minha almalik alrab bimacna almalika wاsayid wاlmuslix wاlmudabir arrimaha daberee maamula wاlqaa'im wاljaabir ka kaba jabka wاlmacbuud wاlmutasarif wاlmurabi wاlmuncim wالصaaxib wagayruha waxaasoo macaaniya ilaa afar iyo toban macno ayaa loo sheegay ibnu kaiir markuu suuraة اfaatixa fasiraya wuxuu yihi wاrabu huwa اlmalik اlmutasarif wayuطlaqu fi اlugati calى الsayid wcalى اlmutasarif lilإصlaax kulu dalika صaxiixu fi xaq اllahi tacala alrabu macaanida uu leeyahay oo dhami fii luqati اlcarab waa macaani ilahay uu ku sifeysay alakharu fi kalaami اlcarab wa wuruud rabi bimacna اlmelik wاsayid alakharu fi kalaami اlcarab yaani labada macne ee inta ugu badan carabi arabi a u isticmaashay waa maxay almelik iyo asayid alakharu fi kalaami اlcarab wuruud rabi bimacna اlmelik wاsayid siduu hi ibnu caashuur walaa yustacmalu rabu ligayr اllahi ila biاlidaafa cid aan ilaahay ahayn rabbi laguma sheegi karo oo ereyga rabbi laguma isticmaali karo ilaa bilidaafa rabbi in loo idaafeeye mooyaane oo rabu daar baa la odhan karaa yana saaxibu maaliku daar w qofkii guriga lahaa rab libil waa kii guriga lahaa dhib male taas laakiin alrabu haddii la idhaahdo alif iyo laam la geliyo laa yuqaalu ila lilahi caza wajal ilaahay ayuunbaa la idhaahdaa ida daklat alif wallaamu calى rabi laa yuطlaqu calى gayr اllah alrabu alif iyo laam ay ku jirto ilaahay cid aan ahayn laguma sheegi karo alqurطbi wuxu uhi fi tafsiri suuraة اfaatixa mata udkilat اlأlifu wاllaamu calىa rab اkhtaص allahu tacaalى bihi waa magac ilahay uu la gaariyey لأnnaha lilcahdi wain xadafna minhu saara mushtaraka bayn اllahi wa bayn cabdi lakin asha haddii laga saaro oo la idaafeeyo ilaahayna waa la dhahdaa rab lcaalamiin waa ta la leeyay makhluuqaadkana waa rab daar iyo rab libil bimacna almaalik iyo saaxib iyo macaanidaasu yeelanaya arabu waa mushtaqu min atarbiya magaca rab waxaa laga soo ishtiqaaqay atarbiya laga soo ishtiqaaqay mushtaqu min atarbiya lianna allaha ah, murabbi khalqihi ka khalqigiisa tarbiyadeeye wey ولهذا bو ui شhekh بن عuثayمين ويشhcر كلام المؤلف رaحimه اللaه أنa رb maأخuذ miن التربية hadalka مصنifka dib ugu noqo bal faqul رabي الlah اladي رabاni soo ma odhan ورabى جamيiع الcاalمين magaca rab inuu tarbiye ka yimi ayuu muصنifku ishaaray markuu hi waa ka i khalqiga oo dhanna waa ka rabeeyey لأnnahu qaala aladii rabani rabba jamiic اlcaalamiina binicami fakula اlcaalamiin qad rabaahum اllahu binicami caalamiintao dhan ilaahay wuxuu ku koriyey nicamkiisa ilaahay baa subxaana wa tacaala abuuray koriyey arsaaqa walihaada doodii dhex martay nabi laahi muusa iyo fircoon fircoon muxuu yihi faman rabukumaa ya muusa qaala rabbuna aladii actaa kula shayin khalqahu uma hada waxaa rabbi noo ah allaha shay kasta abuuray dabeetana danihiisa ku hanuuniyey marka ilaahay inuu jirsiiyey danahoodi iyo masaalixdoodana uu ku ilhaamiyey ayuu ilaahay rabbi ugu noqday fakulu axad min alcaalamiin qad rabaahu llahu caza wajala binicami waay rububiyat illaahi likhalqihi nowcaan ama tarbiyat llahi lkhalqi noocaan soo ma odhan rabbaani warabba jamiica alkhalqi binicami tarbiyat llahi likhalqihi noocaan tarbiyada ilahay khalqigiisa uu tarbiyadeeya waa laba nooc tarbiyatu caama tarbiyatun caama waa tarbiya guud khalqiga o dhan baa wadaaga weyaan macnaheedu wa khalquhu lijamiici lmakhluuqiin waa abuurista uu abuuray makhluuqaadka o dhan wariquhum arsaaqista wa arsaaqo wahidaayathm ilaa masaalixihim aw limasaalixihim iyo inuu ku hanuuniyu ilaahay ku ilhaamiyo masaalixda tarbiyat caama wahiy khalqu ljamiici makhluuqiin wariquhum wahidaayatuhum lima fiihi masaalixuhum wa tarbiya caamataas oo rabbuna aladii acطىa kula shayi khalqahu ilaahay waa ka shay walba abuuray uma hada deetana dantiisa ku hanuuniyey aadii waa tarbiya maxay caam wey wuu jirsiiyey wuu arsaaqay danahoodu waafajiyey odayga arkay neefka yari markuu saa u dhasho saa isu taago markiiba xagguu kacayaa candhada hooyadii xaggeedu u kacaya ilmaha yari markiiba qaylu bilaabaya waa waa waa wax ii dhiiba wax isiiya wey iskamu aamusin ilaahay baa ku hanuuniyey markuu gaajoodo ama uu xanuun dareemayo lama hadli karee inuu qayliyo ilaahay baa khalaa'iqda ku hanuuniyey waxay ku noolaana inay doontaan xoolaha ayaa baray inay daaq tagaan haddii xerada laga sii dayi waayo ooday jebinayaan soo ma hadi waa hidaaya min allah waa hidaaya caama wey saasoo kale khalqiga kale taas waa tarbiya caama khalqu ljamiici makhluuqiin warisqum wahidaayatm lima fiihi masaalixu tarbiya khaasana waa maxay oo tarbiyatuhu liwliyaaihi wa cibaadihi lmuminiin tarbiyada gaarka ah waa tarbiyada ilahay uu tarbiyadeeyo awliyadiisa iyo addoomihiisa muminiinta tarbiyatuhu liwliyaaihi wa cibaadihi lmuminiin fa biliimaan muxuu ilahay ku tarbiyadeeya iimaanka oo iimaanku waafajiya wa yuwafiquhum lisaalix اlacmaal acmaasha wanaagsanna uu waafajiya fayurabiihim biliimaan wa yuwafiquhum lisaalix اlacmaal wa yukmiluhum bisifaat alati yuxibuha ilahi wuxuu ku dhamaystiraa sifaatka uu jecelyahy waay macrifat اllahi subxaana wa tacaala laysa laha xaddu tantahi ilayh macrifat lcabdi rabbahu soo lama odhan addoonku ilaahay macrifo ma ku koobi karaa hal yumkinu lilcabdi ixaaطaة اllahi bilmacrifa su-aasha ma fahamteen cilmiga ilaahay ma ku koobi kartaa oo hal yumkin an tacrifa kula ma yatacalaqu biاllah wax kastoo ilaahay ku tacaluqa inaad garataa ood barataa suurtagal maya kuu tahy maya marka macrifat اllahi laysa laha xaddu tantahi ilayh xaday ku dhammaato ma leh oo la odhanayo qofkaasi carafa kulamaa yatacalaqu bilah wax kastoo ilahay ku saabsan buu garta xataa nebi maxamed alayh salaatu salaam soo muu odhan fii xadiidi shafaaca waxaa lay furayaa markaan carshiga ku hoos sujuudo maxaamid iyo hanaa aanan hore u aqoon macnaa waxaan ilaahay ku ammaano oo aan ku celceliyo ayaa lay furayaa hore aanan u aqoon marka cid kale maxaad umalaynaysa nebi maxamedna dadka ilahay baa ilahay isagaa u yaqaani ana aclamukum biاllah wa akhshaakum lahu marka kulama taamala اlinsaanu fi makhluuqaat اllah kulama qara'a kalaam اllahi isdaada macrifata biاllah mar kastood makhluuqaadka ilahay u fiirsato mar kastood aayaadka ilaahay ee qur-aanka aada akhrido waxaad kororsanaysaa aqoon aada ilaahay u yeelato wafii kuli shayin lahu aayat tadulu calى ana waaxid wafii anfusikum falaa tubsiruun ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aayado iyo calaamado ilahay aada ku garato wey abuurkan samooyinka iyo dhulalka iyo isweydaarashada habeenka iyo maalinta marka inaynu iska dhex joogno ma aha makhluuqaadkan ilaahay makhluuqaadka ilaahay waa inay noqdaan waxaynu ilaahay ku garanayno oo makhluuq kastood aragto ama lagaaga waramo waa inaad ka ziyaadsato macrifa billaah waay falinsaanu yacjasu can ilixaaati bikamaal illaah fasaarat macrifatu cala wajhi lixaaati mutacadira fii xaqih inay addoomuhu ilaahay macrifo ku koobaan waa arrin aan dhachayn oo aan suurtoobahayn de waayo soo tan uu mualifku yihi raxima اllahu tacaala ilaahay macrifadiisu waa waajib miyaanu inagu odhan soo mu odhan ma lusuul halaaثa alati yajib cala linsaani macrifatuha macrifat lcabdi rabahu soo waajib maaha ilaahayna lama macrifo laguma koobi karo soo maaha marka ma huwa alqadru اlwaajib min macrifat اllah su-aal muhima su-aal baa lagu weydiye waxa lagugu yihi ilaahay inaad intee ka barataabaa waajib kugu ah oo haddaad ka baran weydo aanad muumin noqonayn muslim aanad noqonayn marka hunaaka yani macrifat اllahi laysa laha xadu tantahi ili walaa yumkin ixaaطaة اllahi biاlmacrifa walakin hunaaka qadru waajibu min macrifat اllah waxaa jira qadar ilaahay barashadiisa ka mida oo qof kasta waajib ku ah qofkaan garanahayna aanu muslim ahayn marka su-aashu maxay tahay ma huwa alqadr اlwaajib min macrifat اllahi subxana wa taعala waa maxay qadarka waajibka ilahay macrifadiisa ka mida oo inta dheeraadka ka aya ay tahay inay dadku kala badsadeen qadar baa jira dadka oo dhan laga wada rabo wixii intaa dheeraad ka ahina waa dadku dee nin iyo aqoonta ilaahay uu leeyihi kullu bixasabi macrifatihi billah alqadr اlwaajib almutacayin calى kuli axad min macrifat اllahi arbacatu umuur alqadr اlwaajib almutacayin calى kuli axad min macrifat اllahi arbacatu umuur qadarka macrifada ilaahay ee qof walba waajib ku ahi waa afar arrimood awala macrifatu wujuud illah macrifatu wujuud illah ilaahay inuu jiro waa inaad garanayso ilahay inuu jiraba haddaanad garanayn hal yumkin an tu'mina biاllah wa an tacbudahu bالtawxiid la ilahay wujuudkiisa asal u ah khasaa'istiisa iyo xuquuqdiisa in la garto oo la gudo marka macrifatu wujuud illah ko laba macrifatu rububiyat اllah ilahay rabbinimadiisa inaad garato bian yacrifa anahu rabu kuli shay ilaahay shay walba rabbi inuu u yahay waa inaad garato liannahu khaaliqu kuli shay wa maalikuhu wa mudabiruhu ilaahay inuu yahay shay walba ka jirsiiye isagoon jirin islamarkaana leh isagu leh qul illahuma maalika almulk islamarkaana maamula nooca saddexaad macrifatu uluuhiyati ilaahay ilaahnimadiisa waa inaad garato wa an tacrifa anahu lilaah almustaxiqu lilcibaadati waxda waa inaad garanayso ilaahay inuu yahay ilaaha ama macbuudka kelidii cibaado xaqu leh waa inaad garanayso haddaanad garanayba ka war inuu ilaahay cibaado xaq u leeyahy ama inuu cibaado xaq u leeyahy waad garanaysa lakin inuu kelidii cibaadada xaq u leeyahy garan maysa oo inay cid kalena cibaado xaq u leedahay baad moodaysa waxa lagugu yihi yaa cibaado xaq u leh saa tihi ilaah iyo rasuulka hal carafta allah almacrifata alwaajib almutacayin calayk maad garan ilaahay inuu kelidii cibaado xaq u leeyahy hadaanad garanayn arinka afraad waa macrifatu asmaa'ihi wa sifaatihi waa inaad ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa garato macrifat ullahi biasmaai wa sifaati taa macnaheedu muyuu yahay inaad magac kastoo ilaahay uu leeyahy aad taqaan sifo kastoo ilaahay uu leeyana inaad taqaan maya waxaa looga jeedaa an tacrifa ana lilahi asmaءa xusna wa sifaati cula waa inaad garato ilahay inuu magacyo wanaagsan leeyahy walow magacyada mid mid u garanayn lakiin guud ahaan waa inaad garanayso ilahay magace wanaagsan inuu leeyahy sida ilahi ui walilahi asmaa lxusna iyo sifaat sareeyo dhammaystiran ilahay inuu leeyahay sida ilahi ui walilahi almathalu lacla dabeetana magac kasta oo aad daliilkiisa barato isna inaad garato oo rumayso sifo kastana oo daliilkeedu kusoo gaadho magaca ilaahay ee aanad daliilkiisa maqal ama sifada ilaahay kaa garasho la-aantiisa ku dambaabi maysid waaya marka ma huwa alqadr اlwaajib almutacayin calى kuli axad min macrifat اllah yaa kusoo celinaya soo dhammaantiin wada garanaysaan haye saaxib beled weyn beled weyn allah yow afar arrimood haye macrifatu macrifatu wujuud illah ko se u kala horeeya ama ukala horeysin ukala horeysi macrifatu wujuud illah ah. rububiyat illah macrifatu rububiyat illah haye maye mid baa mid baa ka horeeya haye macrifatu uluhiyat illah sax kaafraadna ku dar macrifatu asmaai wa marka miyay waajibtay magac kastoo ilaahay uu leeya ama sifo kasta ina taqaan hal yajib aleyka dalik adaad jaahil ka tahy magacyada ilahay qaarkood ama sifaatka ilahay muumin ma tiid miyaa lagu odhanaya e fadl markaa magacyada ilahay iyo sifaatka ilahay ina taqaano maxaa looga jeeda sax inaad garanayso ilaahay inuu leeyahy magacyo wanaag badan iyo sifaad dhamaystiran ijmaalan duuduub ahaan tafsiilanna magac kastoo aad barato inaad rumayso iyo sifo kasta daliilkeedu kusoo gaaro waadix maaha maa sha allah ayib faqul rabiy allah aladii rabbani waraba jamiic alcaalamiina binicami markuu le waraba jamiic alcaalamiina binicamihi ashaara ilaa cumuumi rububiyat illah ilaahay khalqigoo dhan inuu rabbi u yahay ayuu tilmaamay oo tarbiyat lcaama waynaga sheegnay dhammaantood ilaahay isagaa abuuray isagaa arsaaqa isagaa masaalixdooda iyo danahooda baray oo ku hanuuniyey maxaa u daliila ilaahay rabbi shay walba inuu rabbi u yahay wa huwa rabu kuli shay qaala lahu tacala wahuwa rabu kuli shay ilahay shay walba isagaa rabbi u ah nebiguna ducada tirmidi wariye fi sabax almasa u akrin jiray waxay ahayd anta rabu kuli shayi wa maliikuhu aduu shay walba rabbigii baat iyo malag eh, ka ka mulkiya wuxuu ihi wahuwa ilaahay macbuudii weeye yanaa rabbigay ayuunbaa macbuudii ah so in xagga dambe ku arki doono laa yastaxiqu alcibaadata ila man kana raban wallahu istaxaqa alcibaadata birububiyati ilaahay muxuu cibaadada ku mutaystay dee rabbinimadiisa inuu rabbi yahay cibaado ku mutaystay haddaanu rabbi ahayn in la caabudo xaq umu yeeshay haddaanu rabbi ahayn in la caabudo xaq umu yeeshay lihaada buu yihi mar hadduu rabbiga yahay isagun baana macbuudkayga cid aan rabbi ahayn mid cibaado xaqu leedahy maya walihaada ilaahay marka uu wixii ay caabudayeen uu leeyahay cibaado xaq uma laha dee wuxuu ku sababayaa inaanay sifaadkii rabi lahayn siday cibaado xaq ugu yeelaan sifaadkii rabi maba lahabe an yushrikuuna maa laa yakhluqu shaya wahum yukhlaquun sifaadka rabbi maxaa ka mid a ah? alkhalq inuu wax abuuro iyagu siday markaa cibaado xaq ugu yeelaan waxba may abuurinbe iyagaaba la abuuraybe walaa yastaiicuuna lahum nasra walaa anfusahum yansuruun naftoodana waxba uma tari karaan iyaga kuwan caabudayna waxba uma tari karaan oo maamulba caalamka kuma laha siday cibaado xaq ugu yeelaneen itakhaduu min duuni aalihatan laa yakhluquuna shayan hum yukhlaquun rabbinimada cibaadada lagu mutaystaa kuwana rabbiya maaha bidaliil aanay waxba abuurin iyaga la abuuray walaa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafca naftooda waxtar waxyeello uma hayaan walaa ymlikuuna mowta walaa xayaata walaa nushura laysa lii macbuudu siwa macbuudaan isaga ahayn ma lihi oo cid aan isaga ahayn cibaado xaq iguma laha weyaan macnaheedu waa takiid limadluuli jumlai asaabiqa oo wahuwa macbuudii iyo laysa lii macbuudu siwaahu waa isku macno jumlo dambe toore waxay muujinaysaa un anahu laa yastaxiqu axadu min alkhalqi an yujcala lahu shay min alcibaadaat se ilahay u yihi icbud اllaha ilaahay caabuda maa lakum min ilaahi gayruhu macbuud kale oo xaqa oon isaga ahayn ma liidin wاdaliilu qowluhu tacaala adaliilu calى ana allaha rab اlcaalamiin inuu ilaahay caalamiintao dhan rabbi u yahay waxa u daliila wa binicamih khalaqahum وأwjadhm وraزqhm وhadاhm ilى masaalixihim waxaa u daliila qowluhu tacala l alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alxamdu asha ku jirtaa waa lilistiqraaq oo macnaheedu waxa weeye jamiicu alxamdi lilaahi tabaaraka watacaala xamdi oo dhan ilaahay baa iska leh walahu alxamdu fi الsamaawaati waalardi wacashiya waxiina tudhiruun meel walba ilaahay baa xaq u leh in loogu xamdiyo walahu alxamdu fi اsamaawaati wاlard wakti walbana ilaahay baa xaq u leh in loo xamdiyo wacashiya waxiina tudhiruun wlahu alxamdu fi اsamaawaati wاlard yaqulu walahu alxamdu min jamiici khalqi duna gayrihi fi samaawaati min sukaaniha min almalaaikati waalardi min ahliha min jamiici asnaafi khalqihi fiiha buri ibnu jariir whuwa اllahu laa ilaaha ilaa huwa lahu اlxamdu fi اlأulى wاlaakhira adduun iyo aakhiraba ilahay baa xaq u leh in loogu xamdiyo waay lilaahi bay u sugnaatay oo ilaahay baa istixqaaqay oo allaam waa lilistixqaaq oo jamiic اlxamdi mustaxaqu lilah oo ilaahay uu leeyahy xamdiga kaamilka ilahay baa xaq bima staxaqa allahu alxamda ilaahay muxuu khalqigiisa kaga mutaystay inay u xamdiyaan xamdiga waynu tacriifin doonaa istixqaaq llahi alxamda liamreyn laba arrimood buu ilaahay xamdi xaq ugu yeeshay alwal litisaafihi bijamiici sifaati alkamaal inuu ku sifoobay sifaat lkamaal oo dhan fayuxmadu calى asmaءi اlxusnى wa sifaati اlculaa liitisaafihi bijamiici sifaati اlkamaal fayuxmadu calى asmaءi اlxusnى wa sifaatihi alculaa ilahay waxaa loogu xamdiyaa lagu ammaanaa oo in la ammaano ilahay wuxuu ku mutaystay inuu magacyada wanaagsan leeyahay iyo sifaatka dhamayska tiran qur-aankana waad ku arkaysaa alxamdu fi muqaabili asmaءi اlxusnى wa sifaatihi اlculaa alxamdu lilahi اladi khalaqa الsamaawaati wاlأrضa wajacala الظulumaati wالnuur ilaahay sifadiisii ahayd sifat lkhalqi inuu wax abuuray ayaa hadda lagu ammaanaya soo ma fi hadi اlaaya wa qaal alxamdu lilahi aladi lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlard walahu alxamdu fi اlaakhira qaal alxamdu lilahi faطir الsamaawaati wاlard jaacil اmalaaikaةi rusula uli ajnix whaakada arinka labaadee ilaahay loogu xamdiyaa waa maxay likamaali incaamihi wa ixsaanihi ilaa khalqi ilahay in loo xamdiyo la ammaano wuxuu ku mutaystay likamaali incaamihi wa ixsaanihi ilaa khalqi nicmaynta khalqigiisa iyo ixsaankiisa dhamayska tiran oo alxamdu yakunu fii muqaabili nicam ta maxay ahayd alxamdu fii muqaabili alasmaء اlxusna wa sifaat اlculaa soo ma kana waa maxay alxamdu fi muqaabili الnicami wاlixsaan likamaali incaami wa ixsaanihi ilى khalqi waa ka yihi nabigu alayh الsalaaةu wasalaam in allaha la yarضى can اlcabdi yaأkul اlأkla fayaxmaduhu عalayha wayashrabu الsharba fayaxmaduhu عalayha muslim baa wariyay ayb marka alxamdu yakuun calى asmaaءi اlxusnى sifaati اlculaa wa calى incaamihi wa ixsaanihi lkhalqi labada arrimood baa ilaahay loogu xamdiya magacyadiisa wanaagsan iyo sifaatkiisa wanaagsan buu ammaan ku mutaystay ixsaanka iyo u nicmeynta addoomahana wuu ku mutaystay marka ma huwa alxamdu haddaba alxamdu waa maxay alxamdu tacriifka ugu fiican waa tacriifka sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu lqayim iyo ibnu rajab iyo culimadaas ay ku qeexeen oo ibnulqayim wuxuu ihi markuu qeexaya alxamdu alxamdu waa alkhbaaru can maxaasin maxmuud alkhbaaru can maxaasin اlmaxmuud waa ka loo xamdinayo wanaagyadiisa in lagu waramo la sheego ilahay la sheego magacyadiisa wanaagsan sifaadkiisa wanaagsan nicamka addoomihiisa uu siiyey alkhbaaru can maxaasin maxmuud maa xubihi wa tacdiimihi maca xubihi wa tacdiimih alihbaaru bimaxaasin اmaxmuud can maxaasin اmaxmuud maca xubihi wa tacdiimih oo cid baad ka warantay wanaagyadiisa isla markaana waad jeceshay waanaad weyneyneysaa taasaa xamdi la ydhahda haddaad cid wanaagyadooda sheegto laakiin jacayl ugu hayn xamdi lama odhanayo madxi baa laha oo nin gaalabaa tihi ninkaa gaalkaasmaydaan arag ninkaas waa geesaniy waana nin saki oo gacan furan waa nin dulmiga neceb xamdi meti taas waayo sadiga wanaagyadiisii sheegay dee xub tacdiim baan la socon oo inaad gaalka jacayl iyo weyneyn qalbiga ugu haysaa ma banaana sooma markaa madxi baa la odhanaya albaar can maxaasin اlmaxmuud bigayri xubin wa tacdiim waa madxun wاlإkhbaaru can maxaasin اlmaxmuud maca xubi wa tacdiimihina waa maxay waa xamdun wey ciddaad wanaagiisa sheegayso haddaad jecesho aada weyneyneyso wanaag sheegistaasi xamdi bay noqonaysaa haddaanad jacayl iyo weyneyn qalbiga ugu hayna wanaag sheegistaasi maxay noqonaysaa madxi bay noqonaysaa hada huwa alfarqu beyna alxamdi wاlmadx ibn اlqayim markuu labadaa kala geynaya wuxu uhi faالsawaabu fi اlfarqi bayna alxamdi wاlmadxi an yuqaal alإkhbaaru can maxaasin اlgayr ima an yakuna ikhbaara mujarada min xubi wairaada aw maqruuna bixubihi wairaadati cid wanaageeda sheegista la sheegaya laba midkood buu noqonaya inay la socoto in la jecel yahay iyo in la jecel yahay inaanay la socon in la jecel yahay hadday la socoto waa xamdi in la jecel yahay haddaanay la soconna waa madxi fain kana اأwl fahuwa اmadxu wain kana الثanي fahuwa اxamd faاlxamdu ikhbaaru can maxaasin اmaxmuud maca xubihi waijlaalihi wa tacdiimih marka xamdiga waa in laba arimood laga wada helo inaad cid wanaageeda sheegto ko laba cidda inaad jeceshahay aad aada weyneynayso marka xamd llahi macnaheed waa maxay waa alikhbaaru can maxaasinihi maca maxabatihi wa tacdiimihi taas waay alxamdu iyo ashukruna maxaa udhexeeya ma alfarqu bayn alxamdi washukr alxamdu iyo ashukru maxaa udhexeeya aynu soo koobno waxaa udhexeeya alxamdu acamu sababa wa akhasu aalatan washukru acamu aalatan wa akhasu sababan xamdigu isaga sababtiisu caamsantay وykun في مqaaبل المaxaasin و في مqaaبل الإحsاan oo ilahay maxaa loogu xamdiyaa maxaasintiisa wanaagyadiisa magacyadiisa iyo sifaatkiisa dhamaystir iyo ixsaankiisa iyo incaamkiisa soo ma markaa sabab ahaan xamdigaa caamsan wالshukr yakun fي مqaaبل نicم shukriguna nicmu muqaabil u noqda ilahay waxa loogu shukriyaa nicamkiisa markaa sabab ahaan isagaa khaasaysan wa ashukru acamu aalatan xagga xubinta lagu qabanayana isagaa caamsan oo ilahay waxaa loogu shukriyaa qalbiga carabka iyo xubnaha afaadadkum الnacmaau minii ثalaaثaة yadi walisaani wاdamiir اlmuxjaba nicmadaad isiisaan saddex baad igaga helaysaan qalbigayga gacantayda xubniya iyo carabkayga wاlxamdu yakunu biاlqalbi wاlisaan oo xamdi biljawaarix ma jiro oo camalka saalixa waa xamdi lama idhahda ee maxaa la waa shukr oo markii nabiga calayh isalaatu wasalaam la yihi ilahay baa kuu dembi dhaafay maxaad nafta u daalinaysaa muxuu ihi falaa uxibu an akuuna cabda shakuura oo salaatuleilkiisii buu shukri ku magacaabay icmaluu aala daawuuda shukra marka alxamdu yakuun fii muqaabili almaxaasin wاlixsaan washukru yakuunu fii muqaabili اlixsaan faqad alxamdu yakunu biاlqalbi wاllisaan wاshukru yakunu biاlqalbi wاllisaani wاljawaarix wallahu subxana wa tacala aclam slى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi أجmaعin